bilowgay adduunyada beradankii bilowdaa barbardhaaq iyo badin bafi kale lowdaa barbardhaaq iyo badin bafi kale lowdaa bilowgay adduunyada baradankii bilowdaa bilowgay adduunyada tartankee bilowda barbardhac iyo badin baf kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa kula waaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duwarka yenen maqal wanaagsan saaxibayaal meel kasta aad joogtaan waa isniin weeyaan taarikhdu waxay ku beegantahay tahay lixda bisha ee labaad ee febraayo sanada labaatan barnaamijka ciyaaraha door k n n saaxiibada waxaa ku dhegeysan doontaan kulimadii la ciyaaray aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta manchester city oo la garaacay oo kooxda kubadda cagta tottenham hotspur ayaa guuldaro hal gool iyo waxba ee ku garaacday haddaba man city maxaa ka qaldan sidoo kale ninkii yidhahda kayn oo noqday ninkii taariikhda ugu goolasha badan tita mos noqdayna ninkii saddexaad ee horyaalka brmeliga ugu goolasha badan sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa taageeryaasha arsenal aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin guuldaradii loo geystay koox kubadda cagta mancity xataa manchester united aad iyo aad ay ugu faraxsan tahay sababtay tahay manchester iyagana way soo dhawaanayaan markii la eego haddii ay kulanka soo socda badiyaan koox kubadda cagta mancity iyo manchester ayaa isku dhibco noqon doona sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta real madrid oo la garaacay maloorka ayaa hal gooli waxba ku garaacday iyadoona kooxda kubadda cagta mareenkeyska dhibaato dhanka dhaawaca ay haystaan sidoo kale saaxiibada kooxda kubadda cagta barcelona oo sideed dhibcood ku hogaaminaysa horyaalka laliigaha kooxda kubadda cagta sevilia ayaa xalay saddex gooli waxba ku garaaceen horyaalka talyaanigaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta napoli oo saddex gooli waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta hisbesia sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta inter milan oo garaacda kooxda kubadda cagta ec milan marka derbigii weynaa milan kooxda kubadda cagta inter milan ayaa guul muhiima ah ka gaartay saaxiibada soo dhawaada cabdirashiid ayaa idila socodsiinaya abdulsaaqana barnaamijka oo farsameynaya That's why y'all waayahay saaxiibada waxaanu ku bilaabeynaa barnaamijka ciyaaraha door ka yeeneen masiti guuldaro xanuun badan ayay kala kulantay koox kubadda cagta sports kain ayaa dhaliyay goolka guusha shan iyo toban daqiiqa ciyaarta markii mareysayba qaladaad ay sameeyeen difaacyada kooxda kubadda cagta mancity ayaa lagu ciqaabay kain ayaana goolkiisii laba boqolaad ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee mancity noqdayna ninka taariikhda ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta sports sidoo kale noqdayna ninka saddexaad ee horyaalka bremeliga keliya waxaa ka goolal badan ninka la yidhaahdo dabcan werroney iyo weliba alan oo asaga markaa dabcan dhaliyey ama haysta tirada ugu badan ee horyaalkaha premier leaga haddaba ciyaarta deenu soo laaban ama usoo laabano koox kubadda cagta mancity dabcan waxay haysteen squad aad aad fiican weerarka alfares iyo weliba halan ayaa lagu soo bilaabay jack iyo weliba mahares waxa uu ciyaarayay afar weeryahaan ama afar markaasi dabcan kuwo laga filan karayay inay wax dhaliyaan laakiin xalay fursadihii ayaa ku yareed oo ninka la yihahdo kevin debrunia ayaa keedka eh, dabcan la dhigay konton iyo sagaal daqiiqo ayaa la keenay eh, waxaana lagu bedelay ninka la yihahdo riyaad marka xalay waxaa leeyahay qaladka uu sameeyey ninka la yihahdo beb maxay tahay sababta uu keedka u geliyay ninka la yihahdo eh, kevin debrunia inkastoo uu shaac ka qaaday in taati ko ciyaareed tahay in ninkaa keed la dhigay laakiin waxaa leeyahay aada iyo aad ayaa loo odeynaya taageerayaasha koox kubadda cagta masitina qaarkood ayaaba durbo niyajabaaya maadaama ay fursad fiican ay heysteen oo laba dhibcood ay markaasi dabcan ay usoo jirsan lahaayeen waa hadii ay ka badan lahayeen kooxda kubadda hadaba haddaba eh, soomaalidu waxay tidhaahdaa eh, nabar aad filaysay naxadin eh, dabcan ma lahan yani marka la eego koox kubadda cagta city shantii kun ugu dambeysay ama afartii kun ugu dambeysay waa la badinayay xalena waxay ka dhigan tahay in garoonka sports shantii kun ugu dambeysay markaasi lagu garaacay marka xataa eh, shantii kun ugu dambeysa koox kubadda aigtay mancity dhibaato ay ku qabtay badisiga daayay in xataa hal goole kusoo dhaliyaan halka marka eh, taariikhda laba kooxood ayaa jirta oo koox kubadda cagta mancity guuldarada ugu badan soo gaarsiisay koox kubadda cagta tottenham iyo koox kubadda cagta chelsea xataa antonio cont oo xalay markaasi dabcan eh, kulanka ka maqnaa ayaa ah, eh, dabcan eh, aad iyo aad ayuu ugu farxay kooxdiisii markii ay guusha muhiimka ah ay ka gaareen kooxda kubadda cagta masity marka masity inta badan waxaa garaacda kooxda kubadda cagta sporis marka masity xilli ciyaareedkan durbo waxay la kulmeen afar guuldaro kooxda kubadda cagta liverpool ayaa anfield kusoo garaacday eh, xalay sporis stadium ayaa lagu soo garaacay brentford ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay oo yacni geysay kooxda kubadda cagta masity garoonkooda itihad stadium sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta manchester oo traford ayay kusoo garaacday marka durba guuldaro afara ah ayay la kulmayaan iyadoona kooxda kubadda cagta mancity eh, waayadanba marka la eego ay iska tahay koox markaa eh, saddex kulan aanan badin kareen shantii kun ugu dambeysay oo kooxda kubadda cagta mancity ciyaartay laba ka mid ayaa la garaacay saddex ka ah way badiyeen afartan shan eh, dhibcood ay leeyihiin ko kulan oo ciyaareen afar iyo toban ka mid ah way badiyeen marka man city waxaa leeyahay xilli ciyaareedkan aad iyo aad ayuu xun yahay haddaba waxaa lagu madeysanaya ninka irahda haalan xalay waxa uu dhammaystay ciyaarta markii la eegana eh, dabcan inta uu ciyaarta u ciyaarayay eh, ninka lairahdo haalan sagaashanka daqiiqo lagu daray shanta daqiiqo eh, wax shuudah muusan sameynin sidoo kaleeto dushootaha markii la eego kubad muusan ku taaban marka waa haalan dhaliyey shan gool marka haalan waxaa leeyahay haddii uusan haysanin dad caawiya xaqiiqda dhibaatay ku tahay marka waana sababta xalay ciyaartooyda looga baahnaa inay haalan ay caawiyaan ay ka jiiftay sida ninka layihahdo jack oo isaga markaa dabcan eh, uusan waxba garoonka meesha ku hayn xataa riyaad mahareys sidoo kale waxba meesha ku hayn inkastoo eh, ciyaarta konton iyo sagaal daqiiqo markaasi la bedelay laakiin taageerayaasha waxay leeyihin riyaad mahareys bedel ma leheen waxaa bedel lahaa ninka layihahdo jack oo xalay waxba uusan sameynin marka xataa xalay waxaa ka jiiftay ninka layihahdo benadi silva oo markii la eego ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ah ee tuttenham hosba sida ciyaaryahanka lado bentacor iyo hobog iyo ciyaartooyda qaar eh, sida emerson royal ayaa markaasi boobay ama kubadda markaasi ka qaadanaya markii la yiraahdo marka sidoo kaleeto xalay eh, markii la eego eh, rudri qalad uu sameeyey lagu ciqaabay iyadoona taageerasha kooxda kubadda cagta mancity iminkaba niyajab ay dareemayaan laakiin horyaalka ma dhowa haddaba mancity oo la garaac waxay ka dhigan tahay in arsenal aad iyo aad u faraxsan yihiin qanacsan yihiin niyadooda ee u degantaha markii la eego sababtay tahay toddobaadkan kooxda kubadda cagta everton ay guuldaro kala kulmeen kooxda kubadda cagta arsenal marka arsenal haddii man city ay badin laheyd xaaladda si kale ay noqon lahayd marka arsenal way faraxsan tahay maadaama man city la garaacay oo dabcan shan dhibcood iminkan ay ku hogaaminayaan haddii eh, koox kubadda cagta man city kulanka ee eh, xiga oo ay kooxda kubadda cagta astonvilla ee kufaan ama kulan dabadeed waxaa wada ciyaari doona koox kubada cagta mancity waliba koox kubada cagta arsenal marka waxaa la saadaalinayaa shan dhibcood iyaga ku hogaaminaya arsenal inay la ciyaari doonto koox kubada cagta ee manchester city inkastoo arsenal kulanka soo socdo brentford ay ubixi doonto waa koox kataata waa koox aad aad u badan weyaan marka eh, marka waxaa leeyahay run beeb xalay qalaadad badan ayuu sameeyey qaladkiisi aan lagu garaacay marka beeb oo kale waa lagu yaqaanaa in xiliyadan oo kaleeto uu qaladad u sameeyay mar kasta oo mancity laga badinayo waa beeb oo qaladaad sameey waxaynu ognahay james ligii laba kun iyo labaatanki ee koox kubadda cad chelsea ay hal gooli waxba ay uga qaadaysay mancity waxay markaasi dabcan ay ciyaarsiin waayeen ciyaaryahonkooda ugu muhiimsan dhexda markii la eego rudri sidaas ay tahana waa laga raacay marka eh, xalayna sidoo kaleeto ninka la yihahdo kevin debrunia oo ah lafdhabarka kooxda inta badanna eh, caawiyey ninka layihahdo haalan ama goolasha ugu badan xilli ciyaareedkan eh, ka caawiyay ninka layihahdo haalan ayuu keedka geliyay marka waxa weeyaan ninka la yihahdo eh, beb ayaa markaasi loo aaneynaya laakiin beb waa uu hadlay wuxuu leeyahay xaqiiqda waxay tahay in ciyaartooydeenna ay daalan yihiin sidanna horyaal laguma qaadayuu leeyahay laakiin waxaan rajeyn doonaa inaynu sameyno xaqiiqda wuxuu leeyahay arsenal sanadkii inu ku guuleysan karaya marka eh, arsenal waxaa leeyahay eh, ninkii tobabar beeb ahaa waxa uu idin leeyahay idinka ayaa horyaalkan iskale marka arsenal waxaa leeyahay haddii sanadkan ay ku guuleysan kari waayaan oo aysan horyaalka qaadi waayaan waxaa leeyahay sanad kale oo ay markaa arsenal ku guuleysan karayaan ma jir sababtay tahay waa ogtahay liverpool xaalada haysata chelsea xaalada haysata waa ogtahay oo sagaalaad iyo tobanaad eh, ay ku jiraan eh, macity oo durba xil ciyaareedka markii la ciyaaray kow labaatan kulan durba afar guuldaro ay la kulmeen marka eh, newcastle iyo weliba koox kubadda cagta tuttenham iyo mancity iyo manchester united ayaa ah kooxaha sanadka roron markii la eego marka arsenal sanadkan waxaa leeyahay waa sanadkii ugu fiicnaa ay horyaalka brime league ku guuleysan karayaan marka sidoo kaleeto taageeryaasha arsenal waxay taagan yihiin waxaan u mahad celinaynaa ninka layihahda harricane kane labada kun sagaalkii labada kun tobankii ahaa ama labada kun saddexdii labada kun afartii eh, ahaa markii kooxda cagta arsenal horyaalkii invisibalka ahaa ay ku guuleysanayeen ciyaartoodii da-da yaraa ee akademiyadda xilligaasi arsenal ka tirsan marka waxay leeyihiin taageeryaasha kooxda cagta arsenal xaqiiqda kane wuxuu ahaa nin noo hiilayey haddii aynu ku guuleysanana xafladda abaalmarinta ama eh, dabcan markii koobka aynu qaadi doono aynu ku casuumi doono ay leeyihiin taageeryaasha koox kubadda cagta arsenal oo durbo isla sanadkan in ay ku guuleysan karayaan horyaalka bermeliga oo ay iminkaba shan dhibcood ay ku hogaaminayaan dhegeysaneysaan barnaamijka ciyaaraha doorkayenen saaxiibada waxaynu fursad siin doonaa oo inta badan waxay saaxiibada falaqeyn doonaan welihii horyaalka baa laisku hayaa isbuucan kulmadii dhacay manchester oo badisay keliya markii la eego chelsea oo kuftay sidoo kale chelsea waxaa leeyahay graham botter waa la ceerinayaa ninka la yhahdo enriqi ayaa macquula in lagu soo bedelo xaaladda kooxda kubadda cagta macity macity maxaa ka qaldan sidoo kale kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo the ganner isbuucan waa la garaacay marka saaxiibada si toosa barnaamijka way kaga qayb qaadan karayaan oo falanqeynta ciyaaraha saaxiibada waa ka iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona sideed dhibcood iminkanba ay ku hogaaminayaan horyaalka laliigaha baarsha sanadkan waxay kusii dhawaaneysaa ku guuleysiga horyaalka laliigaha saaxiibo badan ayaa barnaamijka ka qaadanaya oo aynu fursad sii doonaa sadhow codkaaga saruqa si saaxiibada ku maqlaan waa dhawaha ku dhaa aad iyo aad wala socotay barnaamijka aalihaas waa la socday kooxdeeda arsenal guulu a urajeynaa horyaalkan innagaa qaadi doono manchester xal waa ujeeda kooxda ku horkaftay aad iyo aad horyaalkan annagaa iskala sanadkan insha allah kulankii ugu dambeeyey everton ayaa dabcan garaacday kooxda kubadda cagta arsenal marka kulankaasi maxaase leedaha maxaa ka qaldan arsenal wallaahi macalinka waxaa isdhihi karaa ciyaaryahan cusub oo oo maxaa la dhahaye si fiican aan kooxda u baranin ah, kus oo bixiyey ciyaaryahankii magaciisa igu maqanyihiin aad iyo aad gorgino ma gorgino ha aad iyo aad marka waxaa dhihi karaa macalinka saxda wax walba wuu ka bartay maxaa lahaye eh, khibrad intaas ka badan waa ugu filan taha dhihi karaa insha allah sanadkaan inagaa horyaalka qaadi doono reer manchester cityn waxaa leeyahay isku seexdo <laughs> aad iyo aad aad iyo aad waa kaa waa kaaga mahad celinayaa eh, gabadhaas sida qurux badan barnaamijka kaga qayb qaadatay marka taageerayaasha arsenal waxay leeyihiin balaayada dhanna waxaa nooga timid ninka lihahda gorgino gorgino markii konton iyo sagaal daqiiqa la keenay kadib ayaa markaasi laga dheli laakiin kollay kooxda kubadda cagta eh, markii la yidhaahdo arsenal waynu arki doonaa kulmo soo socda masity xaaladeeda eh, run ahaantii waxaa leeyahay xalay beb ayaa isqalday saaxiibada masity taageera iyagana way ka hadli doonaan xalay kulankii manchester unitedna waxay leeyihiin sanadkan maxaa diidaya horyaalka innaga naftirkeena xataa inaynu qeyb ka noqon waa ka sadhow waalaikum salam waraxmaa madhowa barnaamijka isboortiga waa kudhawaay waya saa barnaamijka waa la socotay kudhawaay africa soo dhow madhowa xal waxaan aragnay kooxda kubadda cagta manchester city inaysan xoogaha wax kabalahan ka muuqan aad iyo aad aad iyo aad masid sanadkan aad aad ugu dhiman tahay sida noo sheegtay santii kuwa ugu dambeeyay ee tagtay garoonka tottenham gudarooyin ay lasoo kulmaysay aad iyo aad iyadoo uusan guulada ay dhalin marka xal wadadii wadadii ay horu aad iyo aad aad iyo aad marka inkastoo cala badileed coodaha kooxda arsenal rajadeda aada uxmaanleed oo hal kulan kadib iyata arki lahaayeen aad aad marka kooxdii dalki waxaa rajeynaya inay soo gobsho fiican sameyso inkastoo sanadkan aan ahayn koox isku aadan chelsea eh, waxaa leeyahay kulanka soo socda westerham hadii graham potter uu badin waayo waa la ceerin doonaa sidoo kaleeto waxaa eh, dabcan leeyahay ama saadaalinta ugu badan ariki ayaa tababaro noqon kare maxaa is leeda marka waa dareemaya horta macalinkan ciyaartooy fiican waa haystaa koox ciyaartooy fiican waa la keenay dib ciyaareenka hadda garabka lahay oo muqaal mudriki lalahay hmm. habeenkii kulinkii kambi hore waa ka jiftay muusan jaan siisayn isla marka waa u bedelay marka macalinka xoogaa ilamahan inay kooxdan oo tiyayn doono sababto ah enrique argenina inuu noo imaado oo macalin waayaariga waya saaxiib sar waa kaga mahadcelinaya waa ka Eh, inta badan marka waxaa leeyahay haddii gerahan botter uu ka faaidaysan waa inkastoo ninkan waqti dheer uu joogi doono koox kubadda ah chelsia laakiin waxaa la saadaalinayaa looma dul qaadan karayo chelsia lix boqol oo milyan ilaa toddoba boqol oo milyan ayay suuqa markaa geliyeen marka gerahan botter in micnaha eh, qudhiisii isaga oo intaa lacag la geliyay in markaa isbeddel uu sameyn waayo taa tony bohli kolley waa ka fikiri doonaa saaxiibada kale oo barnaamijka ka qaadanaya ayaan fursi doona soo dhow waa lagu maqlaa soo codkaaga codkaaga sar u qaat codkaaga codkaa sar aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad ah, walaal arsenala taageeraa markasaadkan waxaan aaminsanahay in sanadkan arsenal horyaalka dhinaceeda yahay aad iyo aad sanadkan waxaa weeyaan xataa ma citydii ilisdhahayay markan waa la garaacay ha ah, sidii halan eh, hmm. dadka ee dheerta waa halan geedaha sanadkan arta horaal ku qabsan karta waa aragnaa inay kuftay marka koox kale oo jiri karta ismili arsenal hoyaalka way kuqabsan kartaa iska newcastle iyo manchester oo kaalmaha hooseeso kaalmaha dhexa ku jiro aad iyo aad marka sanadkan arsenal arteta kulankii ugu dambeeyay evertonna hataa isqalda sababtoo ah thomas bartio oo xiddiga arsenal ee ku socota khadkeeda dhex u bedelay mooshaanka isku bedel walba aad iyo aad aad iyo aad <laughs> jorjini shaakal waa naano baasbaas oo banooyiga baasbaasaan oo laba saay ah eh. baartiina waa sahi karaa laakiin baartii waxaa labaa saay banooyiga furfuro marka waxaa is leedahay marka asaa isqalday laakiin sida kale waa arsenal way fiican tahay daliil kale uma haya kale uma ninkaan aad iyo aad marka eh, horyaalka manchester ayaa toddobaadkan guuleysatay eh, aad iyo aad haddana wuu soo dhaweeyey aad iyo aad toddobaadkan manchester ayaa guuleysatay marka manchester maadaama iyadan ay guuleysatay keliya eh, haddii kulanka soo socda ay badiyaan eh, ay afartan shan eh, dhibcood tegi doonto manchester iyadana ma la dhihi karaa markaana horyaalka way ku jirtaa inay ku tartamaan may horta manchester yaa loo jeedna dhexdigaan kasimero soo u yimid bandhig wanaagsan ay ku jirtaa sida la yaqaanaa ku yimid aad iyo aad meesha laga haya saamaa yimid oo kasimanic reer brazil marka manchester waa halis fiican wuu ku jiraa laakiin ismidii horyaalay qaadi kartaa dabcan aad iyo aad waya saaxib waa kaga mahad celinaya waa kaa saaxiibada kale aynu fursada siin doonaa oo barnaamijka ka qeyb qaadan doona waa ka man xil ciyaareedkan waxaa leeyahay saddex kulan xiriira hataa ma badin karayaan markii la eego ma city guuldaro afar ah ayay la kulmeen oo toddobaadkan markii la eegana sporis ayaa markaasi dabcan guuldaro xanuun badan dusha u saaraysa marka ma city iyadana xaaladda sanadka ama qonayale waaya saaxiibada kale aynu fursad siin doonaa soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma waa lagu maqlaa sanow waayah waayah saaxiibka barnaamijka waa ka waan ismaqli weynay saaxiibada kale ayaynu fursada siin doonaa oo si toosa ah barnaamijka kaga qayb qaadan doona marka waxaa leeyahy mansity xilli ciyaareedkan durba koo iyo labaatan kulan oo ciyaareen afar ka mid ah ayaa la garaacay waana in ka mid ah xilli ciyaareedka hore inta la garaacay marka mancity sidoo kale waxaa leeyahy xilli ciyaareedkan haalan hadiiba uusan gool elineynin ma badin karayaan marka la eego xalayna marka la yidhaahdo haalan ayaa dabcan lagu maadeysanaya dhanka social media waxaa leeyahay eh, sagaashan daqiiqo lagu daray shan daqiiqo in eh, hal mar aad shuud tuuri weyso sidoo kale shootaha ama eh, diilinta ganaaxa ah inaad halkoo mar xataa aad ku darbeyn weyso ama ku taaban weyso waxaa leeyahay waa markii ugu horreysay dabcan haalan arrinta ay ku dhacdo marka haalan sababtay tahay yaa caawinaya waryahanka wuxuu u baahay in la quudiyo mar waliba city markii dibruun iyo haalan ay ciyaarayaan mar walba waa laga filan karaya marka haddii dibruun oo quudin jiray ninka la yidhahdo haalan dibruun la fadhiisiiyey taa waxay ka dhigan tahay in haalan keligiisii xalay uu dhibtooday lana dareemay cidlooday ninka la yidhahdo jack greelish diyaar uma aha in browniga u baaso diyaarna uma aha inuu browniga dhaliyo sababta waxaa leeyahay beeb eh, sababta uu ku haysto in jack greelish uu soo geliyo ma ciyaarsiiyo qalad ay ku tahay waxaaba dhaantayba in ciyaaryahaankaasi kaadka la geliyo oo kolankaasi dibruun lagu soo bilaabo oo afar caloosha ay ciyaaraan marka mancity taageerasheeda aad aad ay unajabsanyiin inkastoo horyaalka wax badan ay dhiman yihiin laakiin mancity xilli ciyaareedkan aad id ay ugu taallaa waxaanu ognahaa liverpool iyo chelsea iska da oo sagaalaadi tobanaad ay ku jiraan marka sanadkan waxaa leeyahay arsenal waa sanadkoodii sidoo kale ma laga reebi kara kooxda kubadda cagta manchester united waxay noqon karayaan sanadkoodii inkastoo kasamiro oo muhiim u ah shaxda ama skuwaadka koowaad ee kooxda kubadda cagta manchester saddex kulan u maqnaan doono laakiin waxaa leeyahay ee dabcan manchester sanadkan aad ay u khatar badan tahay mansitina kole waynu arki doonaa spors xalay inay badiso waxay ka dhigan tahay in toofoorka xataa cariiri u yahay oo marka la eego newcastle spors manchester united ay yihiin kuwa markaas xijisanaya kaalmahooda dabcan booska afraad saddexaad ilaa shanaad marka la eego marka chelsea iyo liverpool waxaa leeyahay sagaalaadkiinii iyo tobanaadkiinii ayaad markaasi ahaan doontaan dhanka laliiga hadii nu egnana gobolka cagta real madrid ayaa la garaacay oo guuldaro ayaa dushi loo saariyey marangeyska xilli ciyaareed xun ayay qaadanayaan markii la eego marka maloorka ayaa garaacday oo benzem ayaa ka dhaawacan ninka layidhaahdo sidoo kale tubadcarto ayaa kulankii shalay iskuleeska xilliga dabcan la garaacay ama markaa yacni dhaawac noqday weeyaan marka waa ka xaaladda kooxda kubadda cagta barcelona sevilla iyo garaacday marka waxaa leeyahay barcelona sanadkan aad iyo aad ayay ku guuleysan kareen horyaalka dhanka talyaanigana iskudeetaha talyaaniga sanadkan waxaa la saadaalinaya napolitanka inay ku guuleysan karayaan naboli inay badisay shalay waxay ka dhigan tahay in xil ciyaareed qurux badan ay qaadanayaan ac milan inter milan ac milan waa la garaacay waxaa la ac milan markii uu ka maqanyahay golhayaha ninka lalada mignan waxaa la daranayaa haysata tan iyo markii uu mignan uu dhaawac kaga maqnaa ama uu kaga maqan yahay waxaa la leeyahay xanuun badan ayay la kulmeen marka waa ka xaaladaha dhanka iyo weliba ciyaaraha waayahay saaxiibadaha guud ahaana barnaamijka intaan ayaynu kusoo gabagabeen doonaa barnaamijka barnaamijka si xigaan ola kulanta